baxyo maxaa yeelay kayfiyada waxa waaye fardu wudu bedelkeedi wa o fardu dahaara ma dhahaayo fardu dahaara aw tayamum masruura ma dhahaayo si salaada waswaysada camal waysa maxaa lahaa fardu wuduuci fardu dahaara yani atayamum masru yani waaa dahaaratu masruura in cala intaas kulli ma dhahaayo maxaa yeele tan niyadeeda waxa waaye waa la isniyeysaa نويت استباحة الصلاة كلية استباحة الصلاة hadda waxaa loola jeedaa yani carada markii soo qaadaayo markaasaa salaada dhamaystireed xoriyeysaa haweytu waxaa la rabaa carada qaadideedii iyo niyada inay xiriirsanaadaan al rabaa wayajibu qarnuhaa qarnu niya waajiba aniyata binaqli manaa حريرka واجب وaye ويجب غنها ميdي حريرinteedii واaجب وaye بمقل guurinta al حريirto وakaas ويجب غنها بمقل مaasoo yiri inta horo ونيt استباحة صلاaة l وaay لا رفع حدث بناaن si مثاalna وaay ولولا فرض التيمم لma يكفي وakaas مساaفي صحيح wayjib waxaa waajiba qarnuhaa qarnu niyataniydii yani xariirinteedaa waajiba ah. wakadaa waxaa la too ah istidaamatuhaa istidaamatu niya niyada daamideedna waa la too ilaa maski shay min alwajhi inta laga gaaro markii carada dhulk gacmaki dhulkaasku dhifto oo carada isku dhifto asoo qaado niyada inay joogtaha rabaa ilaa wejigi shay kamid ah askama saxo cala saxi mana qabano markaas intii halaas laga soo gaaro niyada inay joogdaa taa la rabaa xaadir ay ahaato maa hmm. la rabaa muqaanada saas waaya niyada hmm. inay xaadir ahaato qadaytu inay tahay istabaacati salaati markaad carada kudhisriyeysid dhulka oo gacmakaa kudhisriyeysid inloo markii leedid istibaacat fadli salaati halaad ba niyad inay joogtaa larabaa niyadaadii istidaama la rabaa inay xaadir ahaato ala rabaa ilaa wejiga aad kasoo gaartid shay wejiga kamid ah intaad kasoo gaartid aad ka masahadid niyada inay xaadir ahaato ala rabaa rasa fardigaad oo kalaas ahay waaa ala rabi iyadale markii adig biyo aad soo qaadid shay maniyeysi haysid marki wejiga awal juz min alwaji markay bilaabeysa hariiric bilaabeyso saaraas ahay maxaama fardi ahay inaad la hariirisid markay wejiga awal juz ka dhakaysid juz wejiga kamid ah awalkiisii markaa dhakaysid a niyada labi inaad hariirisid hadda amarka saa maaha waa iskhilaafsan yihiin awal niyadaa bilaawey markii carab soo qaadaysid niyadaa bilaaweysaa diigaadi waxay aada rabaa inay qalbiga xaadir ay ku ahaato markaad carab soo qaadaysid be oo cararaa soo qaadaysid ilaa wejiga ay ka soo gaartay liidaa inay xaadir ahaato ala rabaa inaanidaasay xaggaada ay ka maqnaanin qalbigaada ay ka maqnaanin ay ka zuulin macnaa al rabaa hmm, liidaas inaa qalbigaada ay ka bixin al rabaa haddii qalbiga ay ka baxin markaa soo qaadi ilaa wejig intaad soo gaarin waxma taraayo bakaarana malaherin bakaaratooniya meheno ashadi ahay inay muqaarana ahaato markaas inay muqaarana ahaatay shardi ahayd yuqarnuhaa binaqli istidamatuhaa ilaa masxi shay min alwajhi cala saxiixi wakada istidamatuhaa macnaheedkaa waay markaas markii carar kudhifaysid gacmankaada carda kudhifaysid niyadii bilaabdid ilaa hadii aad camalkaadi ad uu masaxdid shayani ad uu masaxdid niida inay joogtaa laba hadii niida halacaas ay kaa maqnaato macnaa niidi ay kaa zuusho istidaama lama helin makaasihaayo yo hadii niida ay zuusho wax ma tarayso manaa tanfa waay waxaa shardi markaas laabudda waxa waaye yani caradi inaad unahatid waay markaad soo qaadaysid aad niyeysatid inaad joogto niyadii qarnuhaa binmaqli macnaha saas waay wakada istidamatuhaa ilaa masa shayin min alwajhi alabtai manaa qawano maala farda wanaflan maxaa sida imaam nawaawi radi allahu tacaala canhu ardaah fainadaa hadow niyowda shaksigii ruuxii haddaas niyoodo <clears throat> fardan wanaflan haddaas niyoodo fardi iyo nafli oo wada jiro dhameysashadoodii as niyooday nawaytu istibaacata farda salaati wanaflihaa as ubiixaa waa la baneeyey ubiixaa waa la baneey <clears throat> waa la baneeyey ninkaas waa loo baneeyey camalan biniyatihi niyadiisi oo asku camal falahayo ubixa waa la baneeyey hadda nakireenta fardan wanafalan waxaa la kasay alaga ogaaday yani tacyiin inaa shardi ahayn wal waay macnaha waxaa waaya hadii ilaaq <clears throat> ay fardi isku dufa hadii fardi cayane ascayino waxaa u banaan inaa eyrka oo skujuud fard iyo nafli fardan wanaflan fi lwakti mhm. fardan wanaflan mhm. ubihaa waa la baneeyey macnaha fardi iyo nafligaas niyeedi mithaalka dawli shakصi camala biniyatihi hadabe waxa waaye fardigii waa lama kireeyey waqiila waaa la yii waxaa la yihi fardan fardigaasay oo lama keliyey fardigaas fardi waa badan yahay fardigaa manduuraas ahay oo lo oo lo oo loo nadray <clears throat> asalkiisi waxaas ahaa fardulceyn ee fardun ay fardin aska ahaado waa gudaa wakaas fardiga haddaad niyeetay fardi kalead kudukihaysaa fardi kale waa kudukihaysaa wakaas alaa kuli aad mulajeed waa kuxasilmaa taasaa yani aa ku helaysa oo amase tayamumkiisii waxaa suniyooday fardan a suniyooday falahu naflu aslihaa suna falasha aslihaa almadhab munaaqawano suna falasho oo banaan tahay sunadii baa gelaysaa maxaa yeelay nawaafil tawaabic waaye nawaafil tawaabic waaye haddii dahaaradeedii ay usuubatay asalkii fardiga ahay taabicana ola waaye min baabi ola waaye waxaa nadiirkiisi ah aa shabahaa waxa shabahaa waxa waaye markii la gaaro cudki baabulcudri ay ku imaadoontaa yani hawakii oo addoonta ahayd xoreeskeedii oo uurka lahayd cunugii uurka ku jiri hadii habarta idoo uur le la hooyadii hooyadii adoonta eed waay hadii idoo uur lala xureeyo cunuga uurka ku jiri sasnahaa usna waa xuruwaa maxaa yeelay <clears throat> maxaa yeelay asiga farac waaye faracna asal raaca saan le waaye siday waaye <clears throat> laa alcaks maya macnaha xamligi urka jira hadii la xoreeyo habarta ma kuxurooyeyso baabulcidqiyaa ku imaan doona insha allah nadiirkeedii tan waaye nadiirkeedii tan waaye markaas hadda habartii asal waaye yani hadii oo iid la xoreeyo waxay uurkeeda ku jiri oo cunuga ahaayna waa xuruuyaa maxaa yeelay asal taabici yani cunuga taabici waaye asalkaas raaca oo habarta ah loogu jeediyey cagsi maya cunugii taabic ahaay uurkii taabic ahay haddii la xoreeyo <clears throat> habarti oo asalka eed ma raacaayo oo amase mm-hmm. mm-hmm. o amase nawaa waan yooli fainawaa fardan walaflan ubiha oo amasena waa fardan aad niyooday fardi keliya aad niyooday naba aw naba salaata aad niyooday aw nafl aw naflan aad niyooday aw salaati aad niyooday ma oo tanafala waa sunafashaa tanafala waa sunafalahaa tanafala waa sunafashaa <coughs> tanafala waa sunafashaa intaan shaarixa icraabteedii oo isku bushiyi waaye oo iyo dhammaantoodii meel ay saarin qaybkood alla waa dadaaliy radia allahu tacaala canhu imaam nawawina edabay ka khaateen ninba too as yani kuwa gargaari khadiib sharbiyi gargaara suubiyi waa soo dhaweeyey nawa yani ramali gargaara suubiyi ciraabtan waasoo dadaali yani tacasuf kastoo ku jiro iyo imaam yani ibn xajarna saas oo kaleeta usme nin walba yani waxaa soo geli maxaa isleeyahay sida ninkaa maxaa sidi hmm. ah, ninba waxaa sheegay dhammaantoodi <clears throat> falahu naflu as leeyahay intaas falahu waxaa u banaan annaflu suna shufaa u banaan fainamaa inamaa farda wanafla ubiixaa waa la baniyey magacaas waa la ogaad waxaa niri waxaa la ogaaday yani fardigii hadis yahay yani ay fardin as ahaado ay fardin manduuradii iyo waasaa ku jiraan maxaa nawaafisha taabica waaye haddii dahaara oo asalkii daahir ramadiisa ay suu batay taabicana ola waaye o amase nawaa naflan as neeri oo shanta salaadood kamid ah fardi umababixin aw amase nawaa waxaas niyooda asalaata keliya amase waa ilaaqe tarafala macnaha sheekh khadiib waxaas ka dhigay waxaas icraab gooryaas ula yimid waxaas yii lahu ficlu nafli a u banaan lahu waxaas leeyahaa ficlu nafli sunadii talashadeeda asliya e. nafligii almanwi asmiyeysa iyo waweydg lalfardi waasl lalfardi fardi malahaanin adib garbin waa e muqniga e waay lalfardi asqadaray usiya isku daaweeyey falahu ficlu nafli lalfarda ma lahi karo maxaa yeelay yani maha shib ficil ma yaalo asfarda jaamid waay صib ficilna ma miaana tarafala waa sim yani waa magaciisa ficil waay yani faacila yaqlootaa bacdi waxaas hidi tanafala macnaha lahu waxaa u banaan asliha macnaa u banaan ficlulfardi fardigii ficlunafli sunadii falashadeeda u banaan lalfardi laa ficlulfardi uma banaana fardigii falashadiis uma banaana majruurkaas oo idaafa majruur bilidaafa ma o taasaad ku cadfay asku cadfay taasaa daawada iska adfatay imaam yani sheekhaan ramalina waxaad ku daawaystay way ida waa la isku haastaa waxaas leeyahay xaggaa lagu cadfaa mansuubkaa lagu cadfaa oo waxaas leeyaha lalfarda waaas yani isku daawaystay <clears throat> hmm intaas ku daawaystay tufo waaas yani inta ramali waaas leha tanafala ficlu nafl mawiim hortii tan waay nihaaya waxaan dhahay macnaa facala nafla as qadarti facal as falahu annafla tanafala macnaheed waxaas ka dhigay yani waxaas qadartay facala nafla sunado falaa lalfarda fardi ma falo waabtii oo kordhowaa waxaad ku cadfoohaya aad ka dartay facala nafla sunadow suubiyaa aad faraa lal farda fardi ma falo calamadabi mana qabano kii godi yani waxaad ku cadfi nafligii majruurkaha bilidaafa nihaaya tarafala waxaas macneeyey facala lfarda fardi falaa فعل فعل النفل نفل تنفل معنه فعل الفرض فلا لا الفرض فاضم فلو حق عراب هان شيخ وين واي قرقارة أسوبي يعني يعني من هاجس قرقارة أسوبي الحمد لله فأنا لو سوت علي إمام توحكو سهري أو تحفة أكو هري صاحب ابن حجر كان يقولكم معتمد كان وحاس إعراب تي أسغاء وعسيري تنفل معنهedi وaحawاaية وaxawaaye waa la goda asl lal fardu tanafala waa sunafashaa waxaa usiga ka ciraaway aad badartay jaaza lahu الnaflu suna u banaan tanafala macnaheedi jaaza lahu الnaflu suna u banaan lal fardu uma banaana kordhaw laga ordawaamiyada kordhawan haddana dhigan aan la sii dan yahay ishkaalaa ku jiraa taa daraadeed ninba gargaaraa suubiyi dhammaantoodii ko goliba waaasleha waa la godaa meeshaa ibn xajara waay waaasleha tanafala macnaha jaaza lahu nafyu sasa ka fiiriya jaaza waxaa u banaan lahu lishakصi waxaa u banaan alfardu aa u banaan cala almadhabi munaaqabano lalfardu uma banaana lalfardu maaa cadfu waay laadahay caatif oo uma banaanaa banaana maxaad ku cadfuhaya faacilkii oo tanafala oo damnistay buqnina waxaa sheegay usaas dhaweeya anu hadii la fiiri lahu ficlu nafli ficlu nafli hadii jiraa maxay naqinaysaa ficlu nafli lalfardi alwasi laada caatif waay lalfardi uma banaana ti buqniga saas waay halhaana bishani mugta ansuubin rabnaa tamafala man jaaza lah laflu ibn xajar waxaa wataa ibn xajar jaaza lah laflu au banaan lalfardu uma banaana ibn ramal macasleha yani wacasleha tanafala macnaheedi ba waxaad qadartaasi facala nafla sunnaw falaa lalfarda fardi ma falo sidii dhigan sidii dhigan asku gargaari waxaasleha lalfarda ma falo laa facala lfarda tnafla manaa facla nafla aad falaa lal farda fardiga ma falo facalas qadarti yani ramali waaye sidiisa isku dhaafi lamadaan nina waa godi nina waa hoos dhaway lamada keeroon waa doat ilaaha og ay kala waa ogyihiin naxbay ka gaareen cilmigooda gaarsi unaka ubanbaxi karno noola kakabto unatoor mahayno alaa kuli xaal iskaalki waa jooga tacasufna waa jaraa ma ninba daliilkiisa waa cadyahay qur-aanka ay wataan shicir carbeed ay wataan ninba soo aswataa <clears throat> maxaa yeelay isim ficil waxaa lagu cadfaa isim mushabah ficil wax shabahaayo macnaa xagee kushabahaayo isim daa'iman ficil waxaa lagu yani lagu cadi isim lagu cadfaayo oo ficil shabahaaya lagu cadfi jiray nidaamka shardigayaa maqan shardiga saas ahaa jiray wax camal waaye qur-aanka ilahay falmudiraat subxan faasarna bi naqcan saafaatin yaqbidna mudiraat waxaa lu awilaatan saafaatin yaqbidna macnaha allati agarna saafaatin waa fi macnaa safafna saafaatin kuwa safaf waay intaa waay mudiraat qur-aanka kuhimid inta ku fiiriya maxaa yeelay ficil اسم أو فعل شبهه انتنا اسم أو فعل شبهه مجوه اسم أو فعل شبهه ميالو وعشر دقاها اسم مفرد معناه محل جواب الشر انت سهاي جواب الشر دقا اسم مفرد اسرعه أو فعل شبهه سهاي انت مالح مش بالفعل معه اسم أو خالئة قالوا عطفي أو عمي أو مش بالفعل خالئة فرضي لا الفرض ما في شيء أسري واسم oo aaliya shibhlficlina waa ka khaali yahay shabahay marka tanafala maxaa yel ficil waay taana mamnuucay ahayd caamil oo nasbana ma yaalo inta waay tanafala hadii lo cadfo jawaab shardi waaye in maxalkiisii asdhacaal rabaa maal jawaab shardi ismufarid yani madaceyni saas saas a hadda socotaa waan sheegni inta anigu filmaato maho maxaan joognaa hadda ruknigii maxaan joognaa ومسح وجهhi rكni waaye rكnigii ومسح وجهi rكnigii سدexaad waxa waaye مسح وجهi wejigiisii masxidiisi waaye wejiga masxidiisi waaye uma bacdigeedii hadas wejiga masaxo rugniga afaraad <coughs> masxu yadii waaye maca marfiqihi lamadiis xasula la qabo <coughs> calaa wajhi isticaabi covid wejigeedii asku masaxaa isticaab i tacmiim ma rugniga afaraad masxu wajhi waa rukniya saddexaad kii afaraad waxa waa masxu waay ruknigaa shanaad waad ko tartiibta ahayd waaye yadays masaxaa maca marfiqihi walaa yajibu mawaajibu walaa yajibu mawaajibu mawaajibu isaaluhu isaalu turaabi caradii gaasinteedii wambat shacri tintii makaanu dhaladkeedii inuu gaarsiiyo mawaajibo walaa yajibu mawaajibu isaaluhu isaalu turaabi caradii gaarsinteedii mambata shacri tintii makaanu dhaladkeedii inuu gaarsiiyo mawaajibo tintii alkhafiifi yani oo oo yareed oo khafiifka aheyd fududeed walaa tartiiba tartiibne waajibun waajib ma ahaanin fii naqlii naqli turaabi caradii guurinteydii ilaa lamadaa xilin wejigii iyo gacmika guurintoodii waajib ma ahaanin filaasax manaa qawane bal mustaxabu waaye misaalkiis falaw daraba yani wamasaxa biwaymiinihi وجهه واسكمسحه وبيسارين يمينه ميسا اسكمسحه هو أما سعكس أزدوج ديو يسا يمينتي يعني يسارتيسي رجوع اسكمسحه انتان يعني جاز بنان حواي فرضي أسلي هاي مصلح واي مغليا وسيلة واي والوجارة انت واي إيسال إيسال الترابي نبت الشعر الخفيف معناها timilkii aan ku soo marni markii weysada aan sheegayni timinaan soo marni samictuba waa ahayd aasaa lasoo sheesheegay timinaha la masaxaayay wejiga xaajibkii tuntiisii adaabkii hareedgaabkii faruur dhuugii tuntiis wejigu ku aanaayeen shaaribkii iyo gerkii iyo waxaas weysada waxay ahayd dhammaanteedii yani meehan waxaa la wadaa yani isaalkii يعني تراب إلا جارسي مواجهه من بط الشعر الخفيف على هان إن جل أسجارسيه شعورتان كل يعني وحاله جيدا يعني وحاله لقى روى على جيدا وحواه مجارسي أو معناها قدرين مجارسي سيبيع عمل في ويسر المكيدة جيدا عمل أنفسه مرني يعني ماها تون وحاله روى مهاني يعني استيعاب كليلا كوبي oo wejiga ina caradaas tinta korkeeda ay ka muuqato wejiga korkiisii ina carad ay ka muuqato waay keliya bis wax kale ma aha waxaa leelaha isticaab aloola jeeda macnaa isticaab lweji walyadi wejiga iyo gacanta inaa tinta ay ka muuqato daahir lweji wadaahir lyadi wejiga daahirkiisi iyo gacanta daahirkooda inay ka muuqdaan isticaab aal isticaabkubukoodo tacmiim maaha tacmiim turaab waxay ahayd tacmiim isticaab baa layihaha tacmiim waxaas ahaay inaan carada tinta asgelgeliyo waysadii camal inta maya mawaaji waayo carada inaas inaas biha tinta gelimaano waysada mashaad tacmiim turaab tacmiim lmaay yani waxay ahayd yani inaa oo yani oo tinta asgelgeliya mala rabo mawaajibo tacmiim turaabi inaan carada tinta dhexdeedii si biha camal as ugelgeliyo ma yani tacmiim turaab ma معناها محاوي داخل يعني شعة انت داخل كذي سبيها عمل ان عرع سقول قلي واجب معها ان كرت كلية وخيره معناها استئام معنى كويد على وضع تعميم ملو قل قل انه موضع في ظاهر الوجه واقع وجه هذا كظاهر لكن ما كان ويسر باب الوضوء ان جوغني قلكي ويناي عذارينكي waxaa ahaa waajib ahay an yukalila inuu gelgeliyo shacran wabasharaan mano shacran wabasharaan waa soo marteen daahir iyo batin mehan waa isku khilaafeen tayamumka iyo weysada waa isku khilaafeen tayamum waxaa le waay isticaab weysa tacmiim tacmiim maxaa waaye gelgelis waa biyaha tinti jirka weyn iyo kulli in la gelgeliyo tafiifka tan walaa tartiiba waajibu walaa tartiiba waajibun tartiibne waajib maaha macnaha tartiib waajib maaha hadii la yiraa manbat الshacr الkhafiifi magaarayn awala sida saas waay soo marna waajib maaha manaa walaa tartiiba fi naqlihi naqli turaab caradii guurinteeda tartiib ma lahaa waajib ma ahaani mana cardaa soo qaati waxaa soo qaadi caradii inaa oo yani guji codka masaxo wixii ka dambeeyey bacdii yadii yani asu qaadi yadiina waa ka hada tartiib waajib ma aha laakin shiba waajib waayo maalan ba waxaa loola jeedaa falow macnaha lamadii gacma dhulka isku dhifto lamadii gacma hadii dhulka isku dhifto kii midigta wejiga isku masaxo saas macnaha gacantiisa badxeedne midigta isku masaxo jaaza banaan macnaha ka waay saas waay macnaha caradii waa ku dhistay gacmukiisa tartiib waajib maaha waxaa loo wadaa si inta yani horta inta dhaq hadan inta lamada isku xiji maaha lamadii gacmaa lukaas wareesti wakaas haddii isku dhifto midigtiisiyaas yani wejiga ku masaxay tii badax lahayd caradii badax lahaydne gacanta midig aad ku masaxay jaaza banaan maho labadii gacmaa caradii kusoo qaaday tii midigta lahayd wejigaas ku masaxay tii badaa lahaydne midigtaas ku masaxay yani waaa yani calaa kuli xaal badaxdiisne albaa ku masaxaa t turaban atilamaadtaas tilamaad waa kusugayaan waa iskakasaysaa tilamaad gacantaas ku isku dhifaa tan ciyaabaas masaxay ti badax kulayaa isku masaxay tan ti midig lahaa isku masaxay tarbada lamaad gacanta badaxa ku masaxay walaa tabjaaga banaan ahaan hadaamar joogo maxaad jognaa anigi istibaaci salaad larba hadasin waxaan gaaraynaa watunjabu atasmiyatu ala amaana waxaa sunaa atasmiyatu